بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaynu aynu ku dhex jirnay baabkii dheeraa ee ku tacalluqsanaa ruuxii haddii uu dee bal iimaan ama muwaxidnimo ku dhinto iyo umuurihiiba kuwa ta ruuxii adigu tawxiid kuba dhintay inuu janno gelayo xadiisna way noo dheereed oo kollay dee laba cashir baan kusoo jirnay waa adigu caawa tatimadii bay noqon haddii aan la idhaah <clears throat> marka wuxuu uhi mualifku raximah llahu tacaala xadaثna isxaaq bnu mansuuri qaala akbarana mcaad bnu hishaami qaala xadaثanii abi can qataadata qaala anahu qaala xadaثna anas bn malik ana nabiy اllahi slى اllahu عalayhi waslama wmucaad bn jabal radif calى الraxl bal sanadka in yarun haddaan oo kollay ragga haatan in badan way soo noqnoqdaan kuwana way nagu badnaan doonaan isxaaq ibn mansuur waa nin faqiih ahaa oo muxadisna ahaayo hiqo ah waa nin marka la eego labadan imaam ee isxaaq ibnu rahawey axmed ibnu xambalna iyo bal yaxya ibnu maciin iyo asxaabtooda intaba su-aalaad buu leeyahay kollay su-aalaadkiisii uu weydiiyey isxaaq ibnu marka ibnu mansuur imaam axmed iyo isxaaq ibnu rahaweyaba iyadu way dee madbacaysan iyagoo masaa'il isxaaq ay kuba madbacaysan cunwaan saasa horta laba juziyo waa dabcadu anugu hayo ama aan arkay bal markaa nin bu ahaa saas ah koley isxaaq ibnu mansuur ibnu bahraan baa la idhaah anan dadkii atbaacu taabiciintii laba kulmay weeye isaga maha taabici atbaacu taabiciintiina maha waa dadkii laba kulmay labadaa imaamna waxbuu kaba wariyaa <clears throat> wuxuu yidhi haddaba isxaaq akbarana mucaad ibnu hishaam mucaad ibnu hishaam horta aabihii baa nin imaame ahaa caalima hiqa isagu martabada aabihii ma gaadhsiisna bal kuma dhowaa oo aabihii waanu xadiiskana inoogu sugan yahe waa imaam ama nin dee waxa weeyaan muxadis oo siqa waliba caabidna ahaayoo la yidhaha hishaam dastawaayi dastawahan loo nisbeeyeyna dhar meel dastawo la odhanayo faris ku taalay laga keeni jiray iyagu iibin jirayoo tan bay nisbadu tahay ee meesha ma deganayne laakiin kana yabiicu asiyaab almajlubata min dastawa ayuu iibin jiray waa aabihii ama isagu waa atbaacu taabiciintii isagu mucaad abihiina waa atbaacu taabiciintoona mucaad ibnu hishaam baa la yidhaha lakiin waa nin dee adigu saduuq ah martabadii heerka sare ahayd ee itqaanka iyo siqanimadii sare isagu ma gaadhsiisna lakiin abihi baa heerkaa gaadhsiisan oo xadiidka uu kaba warinaya qaala wuxuu hi xadahanii abi waa abihi hishaam an qataadata qataada waa imaamka macruufka aynu soo marray taabiciintii kaba mid ahaa qaala xadahanaa anas ibnu maliki anas ibnu malik baa noo waramo wuxuu yihi ana nabiy اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay walxaal mucaad mucaad ibnu jabalin mucaad ibnu jabal radiifu calى raxli uu la fuushan yahay raxliga oo ujeedadu daab buu la saarnaa oo rasuulkii ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu aleyh daabadii uu fuushanaa ayuu ku qaaday mucaadna oo uu laba saarnaa isagaa dee radiifkiisa ahaayo raxliga korkiisa raxligana horesan uba soo sheegnay waxaan geela gaar ahaan weeye ama raaxilada la dul dhigto ee kowraheeda ah ee ayaaba la yidhaha raxlina waa la yidhaha kolley qatabka mala way ka yar waabsan tahay loomana isticmaalo waxyaalaha dameerka oo kale iyo waxyaalaha la dul dhigo dee faraska kiisaan surjibaaba lagu magacaaba laakiin waxaynu soo aragnay xadiidka riwaayaadkiisii hore <coughs> rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa inuu fuushano dameer cufayr la odhanayey halkana raxli baa inoo tahay kollay xalay ama habeenkii inoogu dambeeyeyna waan ishaaray waan soo sheegnay markaasuu xaafid ibnu xajar yidhaahana waa siday laftigaa kale inoo fasirayo in laftigii raxli ha lagaba cabire laakiin wixii ay markaa fuushanayeen raaxilo may ahayn ama neefkeela may ahayne dameerkaas bay fuushanaayeen dee maanaha laba waaqaco laba gooro kala duwan maha kan iyo kii hore qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxu uhi ya mucaadu mucaadow qaala mucaad ba wuxuu uhi labayka rasuul الlahi wasacdayka waa cibaaradii aan soo maray rasuul allahina yaadii xarfu nida ahayd baa ma halkan ka maqan un ka xadfan un oo dee yaa rasuul الlahi weeye haddaba waa dee markii uu rasuulku u dhawaaqay waana la joogaa san hore usoo marayna dee waa rasuulka ilaahay celcelintan uu ku celceliyo waa si uu usoo jeediyo maskaxdiisa uu furo waxa uu rasuulku sheegayo hagaag ugu baraarugo weeyaan oo isagii buu dee dihnigiisi iyo maskaxdiisiiy buu soo wada jeedinaya si wuxuuna usheegaya arrintan weyna uu xifdiyo u dabdiyo hagaag ugaba fahmo marka wuxuu hi labayka rasuul الlahi wasacday ko waa kelimo ijaabo un oo ajabtuka ijaabata bacda ijaabo lafdigan labayna ee min alabdi oo macnaheedu iqaamo iyo nagaadi wax lagu nagaado ya ama ijaabo uu yahay weeye lafdigan sacday waxay lehin waa min almusaacada oo waa isagoo naftiisii u kaalmaynayo ijaabadaasune lakin waa kelima had iyo goor tabac u timaada labeykadan tabac u timaada labadoodabana tasniyadani ma tagsiir baa looga jeedaaye maha litasniya rasul markuu yihi qaala wuxu uhi ya mucaad haddana rasuulka ilaahi uu ku ceriyey qaala labayka rasuul اllahi wasacdayka qaala ya mucaadu qaala labayka rasuul اllahi wasacdayka waana arrinkii aan soo ogaanay qaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh ma min cabdin addoon ma jiro yashhadu qiraya oo yaqdee waxa weeyaan ku dhawaaqayana isagoo ictiqaadsan oo rumaysan an laa ilaaha ila اllah ana muxamada cabduhu warasuuluh cid iyadu ma markaa xaq lagu caabudoon ilaahay ahayni inaanay jirin nebi moxamedna addoonkiisiina inuu yahay rasuulkiisii uu risaalada dee khaalidada ee khaatimada usoo dhiibayna inuu yahay taas ruux markaa qiraya ma jirto kolley halkan laftigu intaasa inooguma sugan e, xadiidkan riwaayaadkiisa mid kaba mid ah ayaa waxaaba kuba sugnayd waa sidqan min qalbi macnaa iyadoo taasi ay dhab ka tahay wey oo macnaa shahaado keliya afka lagaga dhawaaqo sidee munaafiqiintuba ugu dhawaaqi jireen waxba ma tarayso e, qowlka nimanka murji-ada la odhanayey ee lahaa dee nudqigaasna waa lagu kaaftoomayaano de waa qowlka baadilka o munaafiqiinba kumay badbaadintaas oo kale waxa weeyaan iyadoo taasna ay dhab iyo yaqiin iyo rumo ay kaba tahay addoontaa odhanaya ma jiro ilaa oo la helo xaramahu اllahu ilaahay waa xarimaya cala naari naar buu ka xarimaya ruuxa caynkaas ah ee isagu shahaadada laba yimaada saa ku dhinta ilaahay subxaana watacaala naar uu ka xarimaya bal kolley waa baqiyadii axaadiisii hore horaanaynu usoo ogaano umuurahan aan usoo sharaxnay taxriimka naar lagaba xarimayaana dee ruuxu hadduu muwaxidnimo ku dhinto kolley naar kuma daa'imayo saynu soo maray ee ama taxta almashi uu ku sugan yahay hadduu ruux macsiyo xumaan laba imanayo ahaa dee hadduu ruux taa'iba ahaa camal saalixa la imanaya dembigiisii ka toobad keeno saa uu ku dhintayna iyada taa ilaahay si uu ugu ballan jannadu marka horeba gelaya laakiin ruuxii isagoo macsiyo iyo xumaan samaynaya dhintay laakiin muwaxid ahaa tan aqoonsanaa taxta almashi uu kuba sugan yahayo marka bal waxaan leenahay un si aan horeba usoo nidhay xaramahu llahu cala annaar tani macnuu maaha dee asal ahaanba ruuxaas caynkaasa ah, si guud naari uma arkayso naar waa lagaba xarimay eh waa tan aan ognay dad badan oo cusaadaba nusuustii inoogu timi inay naar gelayaan shafacana ay kaga soo bixi raxmada ilaahay ay kaga soo bixi ee waxa weeyaan un horta naar waa laga xarimayo inuu calaa sabiili taabiid iyo khuludu galo taasi ma dhacayso haddii bal matalan laakiin dee uu saas oo kale aanu dee isagu ruuxa aduu ahaa kabaair iyo waxyaalalana taxda almashihu ku sugan yahay haddii ilaahay kaba cafiyana naar asal ahaan waaba laga xarimo dee jannadu marka horeba gelaya haddii dembigiisii loo qabtana kolley naar kuma daa'imaya waa mid lagaba soo saaro kolley taxriimkuna iyo taas buu noqonaya bal kalaam kalena waa inoo yar dambeeya lakin waa axaadiisi aynu soo marnay iyo si culimadu ay axaadiisan kuba jamciyeen an hore usoo ogaanay qaala mucaad ba wuxu uhi ya rasuul الlahi rasuulka ilaahay ow afalaa ukbiru biha الnaasa fayastabshiru afalaa ukbiru miyaanan warramahayn bihaa bishaaradan weeye waa dee ruuxu shahaadadaas laakiin uu isagoo dee sidqan min qalbi u yidhi ee ugu dhawaaqay keyrsa rumaysan in ay lagu gelayo janno naar ruuxi ay xaaraam kaga noqonaysaa waa bishaaro aad iyo aad u weyn waxaan uleeyahy de waana camal fududba bal markaa ninkii ilaahay waafajiyo miyaanan ugu waramayn dadka bishaaradan biha bishaaradan annaasa oo fa ay markaa bishaaraystaan de waa bishaaro weyne bishaarada rasuulka ilah dadka ma u sheegaa buu leeyahay fayastabshiruna kolley dee nuuntii rafcadu waxay u dhacday waa nasbadan oo fadan waxa weeye de waa fadii sababiyada ahayd ee kolley dabadeed anmudmara wax lagu nasmin jiray bukaari bay meelo dhacday fayastabshiruuna oo markaa kolley macnuu u noqonayo fahum yastabshiruuna oo markaa iyagii ay bishaar tani laakin waa dee si dariiqadii imaka caadiga ahayd weeye ama taa kale kaba sii roonayd fayastabshiruun oo wuxuu weydiistay rasuulki ilaahay bal bishaarada weyn ee farxadda weyn leh inuu dadka gaadhsiiyo si ay ugu farxaan oo siaa isagiiba uguba farxay qaala rasuulka ilaahay baa wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh idan yatakilu idan macnaa haddii aad saa samayso ood ugu bishaarayso ood u sheegto yatakilu macnaha yactamidu calaa haadih macnaha bishaaradan un bay ictimaadsan camalkii bay kaba tegi oo camalkii saalixaayey dee ay ahayd in lagu tartamo oo la badsado ayay yaraysan doonaan xumaantii ay ahayd in laga wada fogaado ayaa dhici karta inay fudaydsadaan taasba ee haddaba imika ugu bishaaraynin weeye waayo arrinkan ayay ictimaadsan doonaan taas baa markaa waxay dee keeni doontaa inay ama camalkii saalixa aanay degdegin oo yaraystaan ama waxyaalihii ay ahayd in la iskaba dhowro aanay iskaba dhowrin xadiidkii hore waati aynu kula soo maray de abi hurayre xadiidkiisi rasuulki ilaahay inuu yihi dadka ugu bishaare cumar laakiin uu bal matala dee isagoo itikaalkan kaba baqanayay ee waa kii abi hurayrena soo celiyey rasuulki ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu aleyh u markaa markii dambena isaguna u arkay taa inay maslaxada iyo wanaagu dadkii uguma jiro oo uu iska daa waxba ha uguma bishaareyne taaba aynu soo aragnay bal markaa tan waxaa dhici karta tani xaalo taa kaba dambeysay inay noqoto sii kaba dambeysay rasuulka ilaahay baa marka horeba u diiday oo yihi waxba ha ugu bishaaraynin adigaa kuu sheegay waxaa dee si aanay arrinkan u ictimaadsan marka wuxuu yihi anas ibnu malik ayaa xadiidka de mucaadka de markaa inoogaba warramaye faakbara waa warramay biha waxa weeya waa bishaaradan ma min cabdi yashhadu an laa ilaha illa ana muxameda cabd rasuul ila xaramahu llahu calى الnar mucaadan mucaad baa kuba warramay cinda mowti markii uu dhimanayo waqtigii uu arkay haatan inuu dhimanayo ayaa uu nacay dee cilmigaasuu hayaa bishaaradaasuu hayaaye isagoon dadkii u sheegin saa rasuulkuba ugu sheegay inuu la dhinto ruux cilmi qariye uu noqdo marka mucaad baa kuba warramay cinda mowti ta'asuman waa تaxaruja min اsmi isagoo dembi iska ilaalin buu ugu warramay waa isagoo dee dembiis leh haddii aad san la hoyatood la dhimato adoo cilmi qariyey ayaad dhimanoo halkaasaa dembi kaagaba imanoo waa dembika baqadkii weeye dembika baqadkii iyo dembi iska dhowritaankii ayuu ugu warramayba bishaaradan markii uu dhimanayay lafdigan taasum dee waa taasame masderkeedii kolley maadadu si guudna ama dee macaanid ay u timaado qeyb kamida marka la ega tafacala wasankaas waa marka uu ruuxu wax la yimaado ama dee ficilkii uu laba imanayo isagoo wax kaga dheeraanaya ama iskaga suulinaya taas ba ay uba timaada si dee takalufna ugu timaado macno kaleba ugu timaado oo bal masalan kelimada tahajada oo kale waxaay dee hujuudku waa hurdada oo hajada hujuudan uu seexday weeye marka waa tan baabkeed oo tahajada macnaa waxa weeyaan waa taraka alhujuud wuxuu ka tegey dee cibaadadan uu tukanayo daraaddeed buu seexashadiibuu ka tegey marka waa wuxuu iska suuriyu naftiisii kaba dheereeyay taasi noqon ta'asamana macnaa waa markuu ficil laba yimaado ruuxu wax sameeyo uu dembi iskaga dhowrayo ama dembi kaga baxbaxayo taxaraja taas ah oo can nafsihi alxaraj oo naftiisiibuu xarajkiya xataa taxanasa eg oo iyaduna baabkan dee azaala canhu lxinsa weeye wixii xinsa ugaba iman lahaa ayuu iska suuriyo iskaba fogeeyey markaa lafdigan ta'asama macnaa ta'asuman wuxuu taa u yeelay waa isagoo bal masalan dee ka baqanayay haddii dee dembi meesha iskaga markaa dembi kaga dheeraanayey naftiisii dembi kaga badbaadinayay haddii uu dhinto isagoon sheegin oo arrinkaa de markaa dadkiiba gaadhsiin de horta xadiidka iyadata inoogaba sugan bishaarada aynu marka hore soo marno baaba inoogu soogno waa shay weyn oo ama axaadiistii rajaha ayay kaba midtay ilaahay naxariistiisa in la rajeeyo dee taas ayaaba naxariistiisii laguba mudanaya e, lakiin dee horeynu usoo maray oo axaadiisana si guud aan usoo jamcinay bal xadiid kalena waa inoo dambeeya insha allahu tacaala hadal zuhri baan akhirkiisa soo naqlin doonaa meel dambe kitaabka kuba sugan xadiidkaa markuu soo celiyo arinku waxa weeyaan de waa sa aan soo sheegnay kolley taxriimka naareed macnaha guud buu keenayahe maaha macnuu ilowba ilow ruuxaasi januu gelaya naarna asal ahaan maba dhadhaminayso ama maba ark dee ma arkaya naarba ma aha xaggan arrinkan uu marki iyadoo rasuulka ilaahay yidhi ha sheegin uu markan dambe sheegayna kolley culimadu dhowr qowl bay leeyihiin waxaa adigu dee aqwaalahooda meeshan iyo tawjiihaadkooda kaba mid ah rasuulkii ilaahay t uu diiday waa siu arkay waa tabshiir caama ah. waa si aan habeenkii horeba lahayn axaadiista caynkana majaalista cid kastaba jamcinaysa ee caamo iyo ayru iyo dad aan caamo ahaynba ay joogaan sida masaajidii oo kale iyo dadka laguma wacdeeyo laguma waaninayo waayo arrintan rasuulka ilaahay diidaya ee idan yartakiluba kaba dhalanaysa laakiin ciddii khaasayd sida majaalis tacliim oo kale cid la ogyahay taasi waxa weeye inay de aanay de iktiraar ku keenahayn oo kale dhib ma laha sheegitaankiisi oo marka macnaa wuxuu isagu ku xambaaray ama dee ay tan inuu tabshiir caama rasuulku u diidayey saa daraaddeed intii hore o dhan ma sheegin e markaa uu wafaadaya isagoo ka baqanaya inuu cilmigan dee intuu laba dhinto hadhow nin qariyee noqdo uu noqdo isagoo taa kaba baqanaya ayuu dee cid khaasa uba sheegayba oo bal matalan markaa taas bay noqonaysaa iyo nahyiga horanu la taxriim kaba soo qaadin kollina waatay kuba xambaaran tahayo waa ta aan nidhi axaadiistan rukhasta iyo umuuraha caynkana iyo waxa weeyaan maaha wax si caama dadka loogu wacdiyo loogu sheego waa dee si khaasa un mooyaane si aan arrinkan iyo dee aanay ugaba iman waxyaala dee markaa dadka qaarkood fasaadaan ugaba iman xadaثna shayban ibn faruq qala xadaثna sulayman yani bn اmغirati yani bn اlmغirati qala xadaثna haabit can anas bn maliki qaala xadaثnii maxmud bn الرabici can citban bni maliki qaala qadimtu madinata waa xadiid kale oo aan ahayn lakiin waa xadiidkii baabkuba inoogu khatimayey xadiidkan shayban ibn faruq oo sheeka muslim ba inoogu horeeya halkana qolooyinkan kutubta sharxay kitaabka sharxay waxyaalahay soo naqliya waxa kamid ah sida nawoiya qolooyin kale o dee kaba horeeyeyba laftigan tafaruq waa ismi cajabiya maha ismi carbeed oo de waa nin markaa caraba ma aha oo muslim iyana kitaabkiisa waa inooguba sugan yahay de abi daud iyo nasa iyana waa kuba sugan yahay waxaana yidhaahda marka le asalkiisa hore la eego waxay leeyihin bafaruq nebi ibraahim wasay soo naqliyaan ilah xaqiiqada og taasoo de ma jazminayno nebi ibrahim inan uu dhalay baa magaca la odhanayo abalcajam isaga dee haddii ismaaciil dee carab uu aabaheedba ahaa mayntoodii badnayd isxaaq oo kale dee israa'iiliyiin ama reer bani israa'iil uu waalidkoodba ahaa dee yacqub baa kala beermay dee waa tan dee labadoodun kumay koobnayne dad kaleu dhalayna way jiraanba bal waxay leeyihiin faruukhani waa nebi ibraahim baaba dhalay oo wahuwa abulcajam waa saydebl matalan de uu soo naqliyey khaliil ibn axmed iyo wakti hore iyo qolooyin kaleo iyaguba soo naqliyey de matalan halkana naw iyo bal ay isaguna uu sharxiisa kuba sheegaya lakin ilah baa taa xaqiiqada ogay bal horta waa ism cajamiya wanan bal matalan marka la eego taabiciintii raggii soo gaadhay atbaacu taabiciintii raggoodii yaryaraaye laakiin aad buu cimrigiisa u dheeraado dhowr iyo sagaashan buu ku dhintayo ee muslimena waa kaa sheekadiisi kaa mid axaadiid ah kala duwanna kitaabka kaba wariyo ama sulayman ibn اmugiir horeynu usoo maray waa nin rijaal jamaca kamida ah walow bukhaari ama maqruun isagoo ruux kale la socda ama tacliiq ahaan kaba wariye lakin de axaadiiu de isagoo toose kaba wariye aanay jirin lakin waa nin iqaa ah weeyo bal markan raawigiisa kasii heer sareeya haabitna waa haabit bunani waynu soo aragnay anas ibn malik lakin xadiidka arrinka inoogu jiraa waxa weeye saddex saxaabi baa xadiidkii ku wada jira sanadkii anas ibn malik wuxuu ka warinayaa nin ka yar isaga de ahaan waa uga yaryahay cilmi ahaan iyo martaba ahaanna waa uga yaryahay oo de aragti un buu leeyahayba maxmud ibn rabiic صaxiixa bukhaari baa waxaa ku sugnaa isagoo baab udhigtay kitaab اlcilmi bata mata yasixu samaacu صagiir ilmaha yar maqalkiisu goormuu ansaxaya ujeedadu macnaa haddii ilmo yar oo kale majliskan oo la keeno axaadiistii dee sheekada lagu dul aqriyaya ama ay aqriyayeenba uu dhegaysto goormaa loo qorayaa waa maqlay xadiidkii marka de waxay ka dhigteena kolley ahlxadiid kolley arrintooda ahayd ilmuhu afar shan jir hadduu ka yar yahay uu maqlay umay qori jirin marka dibaaqda la qorayo waayo dadkaa joogo o dhan waa la qori jiray ciddii markaa dersiga joogtay ay qori jireen caadadooda waxay qorin jireen xadara ama uxdira u joogay ama waa la keenay laakiin shan jir markuu gaadho waa ruux samaaciisa waa la markaa la maqlaya rag de waa la ogay culimo badan oo kutubta imika laga wariyey axaadiista laga wariyay yaro sidaasa ku taxamulay markii dambe waaweynaadeena loo baahday khaasatan ragga muslimiinta marka waxa uu soo arooriyaa maxamed ibn rabiican oo leh caqaltu de min rasuuli llahi salى الlahu alayه wasalam majatan wajaha fi wajhi waa intii u rasuulka ilaah ka xafiday malaa gurigooduna waa edceel markaa beertoodiiyo kuba yeelay maxaan rasuulka ilaahay ka kasay ama aan ka xafidaya majo intuu rasuulka ilaahay biyo la keenay uu cantuugay mulaaxabo daraaddeed ayuu isaga wejigiisii ku tufay intaas waa tufidii rasuulka ilahay wejigiisi ku tufay taas baana rasuulka ilahay ka xafiday bu ihi marka lakin de axaadiista saas oo badan dan kitaabka waxaa la arkaa laba xadiis wax ka badan ama saddex inaanu inooguba lahayn ama waa muqil riwaayaatkiisu ay yar yihiin de markii dambena aad bu u cumriyeybo asxaabta raggii ugu dambeeya lakin waa aragtida anas ibnu maliko khaadimkii rasuulka oo mugsiriintii ahaana waa ka warinaya oo yadna saxaabi saxaabi ka wariye way inoogu sugan arrin kalena waa riwaayat lakabir can اlsakr anas isagaa rutba ahaan iyo de ahaan iyo intii kaba woy isaguna inta labada dhinacba waa uga yar yahay markaa min riwayat akabr an asakr maxamed ibn rabicna ayuu kasii warinaya cutwan ibnu malik waa nin kaleo saxaabiya oo ansaara weeye ayuu kaba warinaya cutwan ibnu malik waa markaa waxaa inoogu sugan saddex saxaabiya xadiidkii kala warinaya waana shay naadirah afarna waan arki doonaa afar dee markaa kitaabka kolley xadiid ama bukhaari baa dhacay ay labadooda wadaagsadaan klese ka dhexdeed bal markaa saddexde waa arrin oo yar ladiifa de horada umaynaan soo arag saxaabi saxaabi ka wariyay waynu soo aragnay qaala wuxuu yihi markaas qadimtu madinata waxaa odhanaya qaalada maxamuud ibn rabiic baa le ictibaar ha u qaadanin madinaan imi kolley markaasna wuxuu ka yimi safar ama gazwo laga soo noqday reer room lagu dulo wakti dambay ahayd oo waktiyadii waxaan filaya dee mucaawiya waktigiisii ayaa wuxuu hi madiine ayaan ka ayaan imi isagoo kaswada kasoo laabmay falaqitu waxaan la kulmay citbaano citbaan baan la kulmay bal markaa halkan hore eeg laqbadaan ku yar laabmaya habeen dhaweydna casharka inoogu dambeeyeyna waan soo hayno waan soo sheegnay kol haddii ay tahay xadaanii maxmuud ibnu rabiic can citbaan ibni malik qaala daahirku wuxuu ahaan la inuu citbaan ibnu malik hadalka leeyahay laakiin san habeenkaa horena mid waa mida soo maray markaa muxuu noqonayaa xadaثanii maxmud ibn rabic an xadiiثi citbaan an citbaan ibni maliki can xadiiثi citbaan ibni malikin waa citbaan ibnu malik xadiis uu leeyahay ayuu iguba waramay oo waxa weeyaan markaasa muxuu yihi qaala maxmud qadimtu madinata falaqitu citbaan markaa xadiis ayuu iga waramay citbaan ibni malik buu xadiis igaba waramay si uu waramayna sidan bay ahayd oo ah inuu yihi qaala qadimtu madinata falaqitu citbaana kolley bal markaa habeen dhawidna mid lamidaan soo aragnay arrinku cibaaradu taas bay noqon وxadaثnي maxmud بن رabيcata can citbana bxadiiثin xadiis buu igaba waramay ama oo qaala waxaanu yihi maxmud qadimtu madinata falaqitu citbana citbana faqultu waxaan idhi kallay sababna way lahayd o iyagoo qaswadaa joogo abu ayub alanصariya ragle ay la joogaan buu xadiiskan hore usii maqlay buu halkaa ka sheegay maxamudna aad bu dee waktigaa waaba ka aan leyna ru'yadaasun buu leeyay abu ayubna waaba dee rasuulka ilaahayna waaba kii ku degayba gurigiisa waktigii hijirada isagoo da-na kollay khaswada waa la joogo dee qustandiniya halkaasba dusheedu kuba aasan yahayba ama istanbultan imaka taas oo halkii dee ghaswada markaa may lama furan karin oo umay suurtogelin lakin halkii uu kuba dhintay xadiidku dee inkiray uu qoonsaday xadiidkana dee arrinkan weyne inoo soo socda ayaa kuba sugan ba ama hadalkan aan axaadiista hore ku haynay markii uu yimi ayuu markaasu deeta goostay intay taasi la weynaatay hadduu la kulmay inuu hagaag u weydiiyo oo markii uu soo noqday ayuu weydiiyey o wuxuu yihi xadiiثin xadiiث xadiiثkaasoo balaganii canka ama bal waxaan leeyahayba xadiiثun xadiiث tan tanwiintan ama tankiirkan oaba litacdiim oo xadiiث weyn baa balaganii canka xaggaaga iga kaa soo gaadhay marka xadiiثuna mubtadi baan kaba dhigaynaa walow dee waصfigaan uqadarnayna wixii ibtidaha u banaynaya uu noqon dalqa nicankan waan kaga khabrayna lakin dee macno su-aaleed baa ku sugan oo ah, bal xadiidka iiga waran xadiis weyn oo iga kaa soo gaadho on adiga xaggaa kala maqlay isheeg inaad isheegtaan doonaya kaa dhegaysto qaala markaa wuxuu yihi waxaa odhanaya citmaan ibnu malik asaabanii waxay asiibay fii basari aragayga bacdu shay adigu shay barhkii ayaa yatay waa maala aragaygii baa nuqsaamay weeye oo dee aan qoonsaday oo waxa inoo soo socda haddii a la yidhaha riwaayaatkan uu keeni doono dee mutaabacaadka u keeni dooneen dhammayn isagoo odhan doonaba lafdiga inoo dambeeya inuu yidhi ana xadaثanii citbaan ibnu malikin anahu camiir laakiin de waxaa jirta xadiisku halkan aad buu ukooban yahay muslimna caadadiisi waxay aan jirtay xadiidka inuu meel dhameeyaba halkaa ugu horay duruqdeedana uu wada keeno laakiin maanta muu dhamayn xadiidkii riwaayadan baa dee intanba iskagaba dhan baan odhan karnaa eh, laakiin riwaayada zuhryle iyo amina ibnu shaab kitaabu salaad bay inoogu iman doontaa haddii a la idhaaho baabka uu baab dee u baabaysan ruuxu jamaacada inuu kaba hadhayo de ugaba hadhayo haddii dee aba matalan roobab iyo waxyaalaha caynkaasiyo jiraan sida laftiga inoogaba iman marka halkaasa waxaa ahaa oo kuba yimi rasuulka ilaahay baan uyimi ankartu basari manaa aragaygii baan qoonsaday oon sii hore ahayn oo waxaana riwaayadaa kuba sugan inuu rasuulka ilaahay markaa uula joogo mooye markan ay reerahoodu iyo ayaa halkii xaafadahoodu ahaayeen ay joogeen eenay rasuulka ilaahay masjidkiisa gaadhay inuu dadka tukin jiray marka isaga iyo masjidka qowmkiisana isaga imaamkii ahaye doox baa udhaxeeyo marka roobabku yimaadaan soo rogmanayay isagiina waa indhadareeyey markaasay kuba adkaatay de inuu uba tallaabo oo rasuulka ilaahay buu arrimahan daraaddeed uguba yime bal markaa indhala-aanta noo soo socotaa se riwaayaadka kale kala duwan ee xadiisku inoo tilmaamayaan maaha indhala-aan de taamah walow markii dambe uu indhabeelay ee waxa weeyaan waa arabgiisi oo nuqsaamay oo de bal masalan markaa uu indhadareeyey taas baa imika bacda shaydan uga wadaa oo asaabani fi basari bacdu shay fabacadtu ilaa rasuuli llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan cid u dirtay oo waxaan ku idhi anii anigu uxibu waxaan jeclahay an taأtiyanii inaad ii timaadid oo fatusaliya fi manzili markaad ii timaadid gurigeyga aad kuba tukatid taas baan jeclahay waxaa laga yaaba de qolooyinkii riyaad الصاalixiin iyo akrisay kitaab الraja xadiidka oo dheer baa kuba sugnaa muslimna waa utiriyey sidaa dee bukhaarina ulaba wadaagsaday riwaayadiina halkan kuma hayno waxba taasi waa ta aan leeyahay way iman doontaa riwaayada dheer e uu halkaa kusoo naqliyo nawi riyaad الصaalixiinka uu kusoo naqliyo maha tan maaha tani waa mid gaaban ee iyadoo dheer ba ay dambaysaayo kitaabu salaad bay dhexdeed kuba iman doontaa isagoo jamaacada iyo bal wixii jamaacada looga hari karo ee ruuxu jamaacadiisaa roobka oo kale iyo dee markaa taas isagoo baabuka ama abwaabta caynkaasee jamaacada inooguba iman doona marka halkaa waxaan uga jeedaa waxaa kuba sugnayd inuu rasuulka ilaahay uba yimi salawaat ullaahi wasalaamu alayh uba yimi isagoo u sheegay inuu basarkiisi iyo aragiisu sidii hore aanu ahayn markaa roobku da-ana dhibaatadaasi ay qabsanayso halkana cid baan u diray baa kuba sugane waxaa dhici karta dee bal matalan bacata ilaa rasuuli llahi salى الlahu عalيه wasalam tan in imaatinka taa nafteeda ciddan uu diray lagaba cabiro kol hadduu ciddii u diray ay rasuulka ilaahay uba tagtay inuu isaga kii u tegay ba yahay ama de intuu rasuulka ilaahay markii dambe u tegey rasuulka ilaahay oon hore usoo haleelin inuu haddana cid dambe dib ugu celiyey isagoo arrintaa wixii uu ballan qaaday rasuulka ilaahay ka doonayay inuu oofiyo waayo xadiidkaasa waxay nooguma sugan markuu rasuulka ilahay arrinta inuu usheegay inuu yihi saafcalo markuu arrintan ka weydiistay uu yihi meel baan doonayaa aan ka dhigta musalla ama aan ku tukado oo gurigaya ka midood igu tukatid ayuu rasuulka ilah yihi waan samaynayaa markaa kolley bactigii waxaaba dhici karta e, e ay tahay iqtidaa ama taa uu lahaa uun markaa dib isagoo rasuulka ilaahay sugaya ciddama kuma soo celiyeen marka wuxuu hi ani waxaan ani an uxibu waxaan jeclaya an taatiyanii inaad ii timaado fatusaliya fii manzili gurigayga aad kuma tukatid oo oh, faatakidahu aan kaba dhigto halkaa aad ku tukatay musalla meel aan ku tukado oo ujeedadu waa markaanu masjidkaa qownkiisa tegahay waana reer quba ayuu ahaayo waa isagu dee waa nin ansaara waa reer bani salim ibna cawf weeyo laba reer baa quba wada degi jiro camr ibna cawf iyo salim ibna cawf aws bay labaduba ahayn isaga waa bani salim ibna cawf weeyaan oo markaa waa degaankan quba ayay ahayd imika halkii reerahoodii beerahooda ay ahaayeen iyo guryahoodu marka wuxuu doonaya markaanu halkaa gaari karahayn dee maskii rasuulkuna uu kaba dheer yahay oo madini waktigii rasuulka sagaal masaajid oo yaryar oo kaley lahayd oo xaafadaha ku kala yaalay barhkood dee kala dhadhowaa oo dadku jumco laguma tukan jirin ee waktiyadaa kale ciddii aan gaadhayba masjidka rasuulka ay kuma tukan jireen oo waa kuwa barhkood magacyo lahaayeen dee markaa masjidu bani salima iyo dee masjidkan qubaana waa jiray iyo masaajida yar kaleo reerahu ay kala lahalahaayeen baa jiray haddaba halkaa inan kaba dhigto ad iigu tukatay waa rasuulka ilaahay aahaartii ee rasuulka ilahayna dadka lamid maayo dee barakaysi iyo meeshii uu rasuulka ilahay ugu tukado masjid kaba dhigto taasi uu doonayay saasaan doonaya qaala wuxuu yihi cutbaan faata nabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa yimi iyo waman shaء allahu ay waataa waxaa yimi macahu man shaء allahu ciddii uu ilaahay iraadeeye min asxaabi asxaabtiisa kamid oo keli umuu iman dad kale ayaa laba socday dadkii kale la socdo horta abubakr kamid buu ahaa riwaayay kuba timi bal riwaaye waxaa kuba timi si waxay labadoodaba ahaayeen cumarna kamid buu ahaa intaasun kumay dhamaynay dad kalena way la socdeen oo fii nafarin min asxaabi ayaa rasuulka ilaahi labadaa saxaabiya waaw inay kaba mid yihiin ayaa la socday rasuulka ilaahi markaasay yimaadeen fadakala rasuulka ilaahi baa gurigii soo galay walxaal huwa yusalii fii manzili kale jumladu waa xaale lakin de waxaan ka xaalayn waan qadaraynaabo riwaayadaa kale ayaa inoo caddaynayso rasuulkii ilaahay markii uu yimi ee uu soo galay ayuu dee fadakala markaasuu dee markaa faqaama weeye ama lama dakala faqaama waa istaago rasuulka ilaahay baa yidhi ayna tuxibu an usaliya dee waa min beytika ama fii beytika halkaad jecesha inan kaaga tukado aqalkaaga inan ku tukado halkaad jecesha ii tilmaan halkii uu doonayay buu u tilmaamay o markaasaa rasuulka ilaahay faqaama wahuwa yusali waayo manaa waa istaaga rasuulka ilaahay walxaal huwa yusalli uu tukanayo fii manzili gurigiisa uu ku tukan gurigeyga uu kuba tukanayo wa asxaabu walaal asxaabu asxaabtiisna yataxadatuuna ay sheekaysanayaan baynahum iyaga dhexdooda waa dadkii markaa joogay ayaa sheekaysanayay oo dee xadiid kasta inoo dambaysa halkan aad buu xadiidku mukhtasar u yahay intii la socotay mooyaane qolooyinkii xaafadahoodu ay halkaa ahaayeen dee ninkan reerkoodiyaba ahaa markay maqleen rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh guriga citbaan inuu joogo ayay yimaadeen oo fasaaba rijaalun siduu kaba cabiro baa soo ururay dadkii degaankooda ay halkaa ahaayeen rasuulka ilaahay si ay ugu yimaadaan ay usoo siyaartaan oo de ay ula fadhiistaan oo cilmiga uu sheegi doonana ay uga faa'iidaystaan tibaa deeta waxaa dhacday inay bilaabaan dee xadiiskii bay bilaabeen weliba cibaaradan halkan inooguma suganna daahirkeedu waxa weeye rasuulka ilaahay markaa uu salaada galay ina way la tukanaysa inay dad fadhiyeen oo ay dee sheekaysanayeen oo ay umuur dee ka sheekaysanayeen iyaga axwaashooda waayo daahirka cibaaradu waa taa fadakala wahuwa yusalli fii manzili asxaabu markaan jumladan xaalo kaba dhigno waa tay keenaysa waktigaa uu rasuulka ilaahi salaada tukanayey ayay dadna sheekaysanayeen uma asnaduu way tiiriyeenoo cudma <clears throat> dalika arrinkaa intiisa ugu weyn waxa ugu weyn arrinkaa iyo wa kibrahu ilaa malik bni dukshum ninka malik ibn duksum idhah bay utiriyeen kollay sidaan soo sheegaya xadiidku aad buu halkan jawaanibtanu mukhtasar yahay riwaayadkiisa kale ay noo caddayn dadku way dee hadleen la sheekaystay markii la sheekaysanayey laiswarsanayeyna ayaa waxay soo qaadeen nimanka munaafiqiinta xaaladooda iyo shanigooda sida riwaayada inoogu dambaysana nin baa yidhi joogay ayna malik ibnu dukshum la arahu ninkan buu dadkii weydiiyey waa nin reebaha iyaguna degaanka ahaa reerkooda ahaa oo dee dadkii yimi aan ahayn ayuu yihi waa kan rasuulka ilaahay baaba jooga dadkii xaafadda way wada yimaadeene ninkii maalik xaguu maray maba arkee markaasaa deet ay ugu jawaabeen kuwo kaloo yidhaahee ma ama mid kale ugu jawaabo yihi ninkaasi waa munaafiq oo taasuu yihi marka saasaa xadiidka inoogaba dambaysa waana cibaaradan sheegaya riyaadkeena una kuga soo naqliyey marka macnuu muxuu noqonayaa dadkii way sheekaysanayeen waxaa soo qaaday munaafiqiinti iyo afcaashoodii xunxumaydii iyo waxyaalo markaasaa deeta maxaa dhacay markay iyaga iyo ficilka xun ay sameeyeen iyo waxaa soo qaadeen ba uma asnaduu waxay u tiiriyeenba cudma dalika waa ficilkaa xun ee xaggooda kalaba kulmayaan iyo waxyaalaha dhib ee xaggooda ugaba imanaysa intooda badan intiisa badan ba waxay u tiiriyeen iyo kibrahu cudma dee kolley waa laftigii sooba kaasoo ah. kibrina imaka halkan waa la macnee luqadiisa ama luqada carbeedbo kaaftoo la kasriyo oo kibrahu la yidhaah ama kubrahu waa mucdamu shay un saa cudmiba ay utahay ayuu ku wada yimaadaa waa laba luqoo jirta laakiin de malaha xagga fasaaxada waxa badan ba barhkood dee kubrigaa ha badiyeenba laakiin qur'aanka qurada toddobadiba waxay akriyeen suuratunuur oo kale waladii tawallaa kibrahu kaafta kasradeedaa la akriya way jiraan dee khaarij sabca laga yaaba bacd alcashara inay aqriyeen waxa weeyaan kubrahoy halkana shaarixuu soo naqlinaya walow anu dee bal masalan inay qiraadaasi ay tahay la aqriyo wadamu fi shawaad qraa shaadka walow de hadday bacd alcashara tahay tobanka bal masalan baqiyada sabcada inta kaba harhsanim qira-adood mashaad baa hataasi kalaam kala ay leedahay bal marka waxaan leenahay kibrahu iyo kubrahu labaduba waa shayga mucda kubr waa shayga intiisa badane waxa ay laba kulmayaan iyo waxan ay sheegayeen ee munaafiqiinta kuma sheegayeen bay intii badnayd ninkan malik ibnu dukshum u tiiriyeen oo qaali waxay yidhaaheen bal dukshum iyo dukayshim iyo dukhayshin iyo intaba dabdiyadu waa jira waana nin ansaara taasba weeye qaali waxay yidhaaheenna waduu anahu dacaa calayhi fahalak wawaduu anahu asaabahu sharu waa waxyaalihi ay lahaayeen oo daahirku waa qaali waxay yidhaaheen waduu daahirku wuxuu ahaa laaba wadidna waxaanu ku tamaninay iyagaa isleh anahu dacaa caleyhi rasuulka ilaahay inuu habaaru fahalaka halaagsamo wadgu waxay ku tamaniyeen daahirka ahaa dee imaka inuu ahaado damiir mutakalim lagaba cabiro ede laakiin waa iyagiiba waxay ku tamaniyeen dadka hadlayay ee wa markaa arrinkiisa soo qaaday ayaa waxay jeclaysteenba anahu rasuulka ilaahay dacaa caleyhi inuu habaaro u fahalaka ninkan isaa dhinto taas bay jeclaysteen wawaduu waxay ku tamaniyeen anahu asaabahu sharu waa nin ay malaa dhibsadeen munaafiqna waa kuwan kuba sheegay in shar asiibo oo uu shar helo ayay matalan ku tamaniyeen faqadaa rasuul الlahi salى الlahu alay waslam salaata markaa intani may tukanayn dad way la tukanayeen markaa rasuulka walow riwaayadaa kale si wax salaad la wada galay oo marka dambe lasoo ururay ay riwaayadaa kale ahayd lakin de waa kan faqadaa rasuul الlahi salى الlahu alيه wasalam asalaata rasuulka ilahi baa salaadii dhamaystay qaala wuxuu yihi markaas o qaala alaysa yashhadu an laa ilaha ilا الlah وanii rasuul lahi maxalu shaahidku halkan weeye in miyaanu ahayn ninkani mid qiraya an laa ilaha ilا الlah وanii rasuul الlahi qaala waxay yidhaheen inahu yaqulu dalika hadalkaa waa yidhaha ma taa waa yidhaha shahaadadii lakin wama huwa fii qalbihi waxaan dee ay kulansanaysa kelimada shahaadateynku qalbigiisa kuma sugno oo kala dhib maaha afku kaba leeyo de waa kuwan iyagu u arkeen malaa dee munaafiqnimay u arkeen markaa qaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay laa yashhadu axadu an laa ilaha ilا الlah وanii rasuul الlahi fayadkula الnaara aw tadcamahu maxalu shaahidka usoo qaatay intan weeye lakin bal waxaa jirta riwaayo nawowi ba halkan raximah الlahu taعala wuxuu leeyay riwaaye bukhaari baa waxaa dhacday alaa taraahu qaala laa ilaha ilا الlah ybtagi biha wajh اllahi taعala waa isagoo rasuulka ilaahay ninkii lahaa hadalkan u jawaabaya miyaanad arag waa ma aanad ogeyn inuu yihi laa ilaha ilا الlah ybtagi biha wajh lahi bukhaari buu utiriye lakin de malaa taasi waa adigu kolley muslimna way kuba sugan tahay waana inoo iman doontaa lafdiga naftiisa inoo iman malaa sheekaan markii halkan qorayey ama maraya soo xaadirsan une kitaabka naftiisa way kuba sugan tahay oo markaa waxa adigu inoo soo kordhaya waxa ay tahay rasuulka ilah horta ninkii usugay inuu shahaadadii laba yimi welibana usugaya inuu dee ula yimi ybtagi biha wajh lahi tan horena qeyb bay inoogu noqonaysaayo dee alaysa yashhadu an laa ilaha ila lah anii rasuulullahi haddii hadal un ay noqoto af lagaba yidhaaho munaafiqiintuba way lahaayeno waxba ma taliso waa taa riwaayada hore aan idhi sidqan min qalbey lafdigan yabtaqi biha wajalahi maxuu keenaya de waa si waxa weeyaan waa in shahaadadu ay tahay waxa uu ruuxu kuba dhawaaqayo qalbigiina ka rumaysan yahay ilaahay daraaddi uu laba imanayo taasba wey waa taas baa dee tii ruuxa iimaan loogu xukumayey ay tahay ama saa murje ay leeyihiin shahaado keliya uun iyo nudqiga keliya inuu wax tarayo munaafiqiinba waa taabay lahayd oo waa qowl baatilaba laakiin bal riwaayaadkuna dee iyagaa isu keen wada fasiraya riwaayadan uu sheeku u tiiriyey bukhaarina muslimba way kuba sugan tahay eh, lakiin bal rasuulka ilaahi baa halkaa riwaayada dambe haddaan eegno inoogu caddeeyey ama halkan iyagi ugu caddeeyey ninkan xaaladiisu sida ay moodayaan inaanu ahayn nin mu'mina inuu yahay shahaadadana uu laba yimi isagoo yabtaqi biha waja allahi tacaala marka muxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh qaala laa yashhadu ma qirayo axadu axad an laa ilaha ilا الlah وanii rasuul lahi fayadkula uu markaa gala annaara naar aw amase tadcamahu labaduba kolley dee waxay ku nasbisnaanayaan kolley waa dee san fa'dan dabadeed bay dhacda waa sa halkii horeynu soo maray kol haddii dee ruuxii lagaba helo shahaadadaas naar ma gelayo ama naari ma dhadhaminayso qaala anasun anas ba wuxuu yihi faacjabanii hada xadiiثu xadiidkan baa icjab geliyey xadiidkan aan maqlay ee de maxamuud kaba maqlay walow markii dambe uu dib cusmaan ulaba kulmo uu isagana dib ugaba maqlay ayaan aad io cajab geliyo de waa arrinkan weyne farxadan iyo bishaaradan weyne kuba sugan faqultu libni inankaygiiba waxaan ku yidhi uktubhu qor xifdiga u xifdiyayo nin xaafidana waa kuma kaaftoomin waa ziyaata tawfiiq iyo cilmigan dee si adkeyntii ihtimaamkii u ihtimaamayey ayuu isagoo xadiidkii xifdiyey markuu cajab geliyey inankiisii ka dalbay inuu qoro oo fakatabahu waa qoray xadiidkii waa qoray balin xadiidka horta kolley fawaaid kala duwan way noogu sugnaanayaan nawawiyana halkan way sooba dhigtaa midhadhawan kaba soo qaadaya riwaayadiisa kale marka gaadhno ninkan iyagu ay yidhaaheen malik ibnu dukshum horta waa nin صaxaabi oo raggii dee horeeyey marka ansaar la eego culimadu waxay leeyihiin bal iyada caqabo inuu joogay kolley khilaaf baa jira laakiin waxay soo naqliyaan beder inuu xaadirayba beder iyo wixii ka dambeeyey weliba arrinta kale jirta ninkii adigu markii dambe waa islaamaye odayaashii quraysheed ka ah suhayl ibnu camrin kolley waana ninkii iyaga غazwadii xudaybiye marka iyada de xudaybiye oo kale xagga gaalada heshiiskii u saxeexay xudaybiye oo kale sayd ibnu camrin de markii dambe waa muslimat buu ahayd ninkii qabtay ee gacanta ku dhigee soo qafaashay ayuu ahaaba isaga oo kale isagii nin kale oo cadiy ibnu cajlaan la odhanayo isna ansaara markii tabuk laga soo noqday malik ibnu duqshumkan iyo ninka kale ayaa rasuulka ilaahay usoo diray masjidkii la baxay masjida diraar ee uu rasuulku gubay intii markii de uu soo dhawaayoy uu madiine kusoo dhawaa ayuu soo diray si ay u gubaan oo kale bal nin horta waxyaalaha lagu sheegay ee berika ayuu ahaaba ee laakiin xataa markii uu rasuulku yihi alaa tarahudan ninkii hadalka laha wuxuu yihi anagu dee taa rasuulkiisa og e eh. se anagu waxaan aragnaa un xadiidkiisa iyo sheekadiisa iyo waxyaalaha nimankaa munaafiqiinta ama ah. dee waxyaala u cudurdaar kulahaa unbay dee ku arkeen sida xaadi bnu abi baltacabo markii waraaqda qoray ama dee waa arrintaa ay sheegeen uno dee kolley waa wuxuu haddii bal waxyaalo markaa hore ay kuba toogsanaayeenna markan dambe beri kaba ahaa ahaydba waa nintaasa arrinkan kalena arrinkan inoo sheegaya xadiiska uu soo noqon doonaa waa umure lakin aan soo ogaana lakin cibaarada soo noqonaysa maan sheegaya zuhri baa riwaayadaa dambe warin doonee dheer markaasa waxaa ku sugnaa zuhri akhirka xadiiska inuu yihi uma naزlat baعda dalika faraaئd وamuur inta dee rasuulka ilaahay waa kaa yidhi ninka laa ilaha ila الlahu yidhah waa tawxiidkii qira rasuulka ilahay risaala qora naar ma gelayo ama ayuu yihi lakin wuxu intaa dabadeed bay faraaid iyo umuur kale soo degtay oo bal matalan ayay soo degtay dee arrintoodna ay taa kaba duwante faman istadaaca anlaa yaktara falaa yaktar waa muslim bay ku sugantay waa iman ninka kara inaan umuuraha ku kadsoomin iyaanu ku kadsoomin marka bal de waa saxoo waxaan rasuulka ilaahay uba diidaye mucaad uu kuba lahaa idan fayatakilu taas oo kale ama arrintii hore abi hurayra waa iktiraarsaanu u dhicin waana ta aan leenahay marka majlis caama ah, axaadiisa caynkani maaha maqaamkeed maqaamkeed maaho dad caamaha in lagu wacdiyo loo sheeg sheego allahuma dee ruux khaf ka qaalib noqday cabsi kama qaalib noqoto ku dhow quus u naxariis ilahay ka quuso sax waa iyada daw u noqonaya lakin marxalad kale waxaa dhici karta ikhtiraarka inuu keeno lakin de arrinka uu sheegu lahaa intaa faraido faraidu kolley mar damba hedo salaadii waa farad bay ahaayeene habka zori koley jamcintii xadiidku maahe waa san markii hore soo sheegno madhab ahlusunna waljamacana uu qowlkoodu yahay xagga marka la eego ruuxii muxidnimo kuba dhintay arinku inaanu ahayn unan keenayn ila de ruux muxidnimo kuba dhimatayba cid muwaxidi naar ma gelayso macluumaha taasaan soo sheegnay sida axaadiis aan jamcino ama hadalkaa zorina kolley habeenkaa hore yaynan uba tirinin yaan sheeginba cibaaradu inay noo soo ama hadalkaasi soo socde laakin de kolley wejkiisu maaha dee faracida qaar way soo degeenba markaase lakin sida lagu jamcinaya saa kalean soo sheegnay wy hadalkiisana lakin caadi ah oo ninkii kale inaan ukadsoomin iyaan ukadsoomin oo ujeedada muraha ku kadsoomina weeye camalkii saalixa waa la iska doonaya xumaantii laga dheeraada waa laska laisu diidaya camalkii saalixoo lala iman kii waajibkaa dee ciqaabtiisii buu yeelanaya iyo jazihiisii ninkaan ilaahay ka dhaafin in xumaantii oo lagu dhaca iyadna ciqaabteedii bay leedahay dee arrinkana lakin macnihiisu waa macnaha guud en soo marin xadaثnي abubكر بن نافع العبدي qال xadaثna بهز qال xadaثna حmاd qال xadaثna ثابت عن أنس qال xadaثnي cثمان بن مالك أنه camiya xadيث inoo soo socdaa ma jiro waa alfaado yaroo kooban waa xadiiskii un lakin maxaa yar dhacay un abubكر بن نافع العبدي horta waa nin kunyadiisa buu aad mashهوur ugu yahay نisbadna waa reer cabdiqays nisbadeed ee magaciisa mحamed iبn aحmed iبn naafic baa la ydhah magaciisa waa mحamed aabihii waa aحmed naaficani awowgii buu noqonaya markaas awowgii iyo kunyadiisa oo loo awowgii oo loo tiriyo kunyadan ayuu kaga mashhuursan yahay magaciisa la sheego mحamed iبn aحmed iبn naafic waanana marka la eego atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay waa dabaqadii imaam aحmed iyo dabaqadaas weeye waa abubakr iبn naafic alcabdiyo bal qaala xadaثna bazn bahsigani waa bahs ibn asad ilcami baa la yidhah waxaan filaya muqadimadii intii baan kuba soo maray kolleyna marka la eego umuhaadka usushan kitaab lixdan kitaab oo kale ninkan bahs ibn asad ilcami la yidhah waa nin hiqa ah aad u itqaan badan oo atbaacu taabiciintii waa ku jira in kaleo bahs ibnu xakiim ibn mucaawiya ibnu xayde la idhaaho isku leeyahay axaadiis kutubta sunanta kusugan oo majmuuco ah oo iyaguna fiqiyaad u badan oo lakin wuxuu u yimaada bas ibnu xakiim can abihi can jaddi sa camr ibnu shacayb can abihi jaddi u jir waa jiraayo asxaabu sunanna way kaba wariyaan bukhaarina meel dahaaro kamida ayuu tacliiq kuleeyahy muslim kitaabkiisa kuma sugnaa bal matalan kaas axaadiistiisu waay nuskadaasi bahz ibn xakim can abi an jaddi sunanta afartaaba way kuba sugantah wax bahzi la yidhaha labadaasa inoogu jiro usushan nin kaleo bahzi la yidhaahaa ma jiraba bahzigan isaga lixda kitaabba waa ku suganyay kaasna afarta sunanta bahzi ibn xakim kani waa ninka atbaacu taabiciinti ka kaasi lakin waa nin mutaqadim oo aada ugaba horeeyey isagu t marka atbaacu taabiciinta madaxoodii hore haba ahaado ama dadka taabiciintii sigaarkoodii la mucaasarooday haba ahaadeen xamaadku waa xamaad ibnu salama imaamkii xadaثana haabit iyo anasna waan soo aragnay muxuu yihi anas halkan xadaثanii citbaan ibnu malik markii dhaweydna maxaan soo aragnay xad inuu yihi xadaثanii maxmud ibn rabic can citbaan maxmud ibn rabic baa udhexeeyey ishkaal ma jiro markii hore isagaa udhexeeyey markuu xadiidkan ogaaday citbaanna waa nool yahay waana dee islaba reero reer madine iyo ansaar bay isku yimaadeen dib uu laba kulmay ayuu xadiidkii dib u weydiiyey oo markii hore waa siduu kaga maqlay haddana ruux baa ka dhacay markaa sanadkii uu kasii caalisaaday intii hore marka maxaa lakin noogu sa anahu camiya waa cibaaradii markii dhaweyd aan sheegay inaan soo sheegnay faarsala ilaa rasuuli llahi salى الlahu alay waslam rasuulka ilahay ba cid u diro faqaala wuxuu ihi tacaalo kaale rasuulki ilaahay oo fakuda li io xariiq io jeex io calaamadii masjidan masjid aqalkiisuu doonaya meel macnuhu meel masaajid aqalkayga kamida iigu tuko oo aan ka dhigto meel aan ku tukado isagoo dee rasuulka ilahi aahaartiisii dooniyo dee rasuulka ilahina dadka kale lamid ma aha aahaartiisa saxaabadu way tabarukayeen waa taasoo dee qaybana way inoo dambeeya waxyaalo kala duwana waan arki doonaa haddaba meel aqalkaya kamida kaale iyo calaamadi weeye khudalidu waa calim li calaa mawdacin wey meel adigu aqalkaya kamidood masjid kaba dhigto iyo calaamadii fajaءa rasuul الlahi salى الlahu alay waslam rasuulka ilaahi baa yimi wajaءa qowmuhu waa qowmu citbaan maha rasuulka ilahi qowmkiisi dadkii de yimi iyaguna markay maqleen rasuulka ilaahay baa yimi way soo urureen dee cuntana uu sameeyey wanucita rajula nin baa la tilmaamay minhum iyagi kaba ah, waa dadkii qowmkii cutbaan kaba ah, yuqaalu lahu malik bnu dukshum la yidhaaho ayaa la hadal qaaday weeye maxaa lagu sifeeyey oo lagu tilmaamay dee inuu munaafiq yahay barkood baa saa yidhi nin baa yidhi adugu dadka o dhan mima wada odhan nin baa yidhi meesha joogay <clears throat> uma dakara wuxuu sheegay waxaa odhanaya abubakr bnu naafic dee waa ba-in markaas oo sheekhan muslimi inay sheek markii hore shayban ibn buu kaba warinaya maka nin kale naxwi xadiidi sulaymaan ibn اmugiirati sulaymaan ibn اmugiire xadiidkiisii makaan kaba soo baxnoo kale ayuu de ujeedadu waa siyaaqay inta soo maray ayuu intii sheegay isagoo in ka dheerna waa inoo dambeeyaaba xadiidka kolley waxyaalaha inooguma sugan waxaa kaloo mida uu leeyahay rasuulka ilaahi aataartiisii de halkan shuraaxduna saalixiintiya bay raaciyaane bal adu waxaan lenaha aataartii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waayo umuuraha kale oo dhan e saxaabadii ficilkoodii iyo umuurahaasi kumay sugnayn be waxaa kaloo kuma sugan bu leyahy ziyaarat lculamaa walfudalaa walkubara atbaacdooda iyo waxyaalaha ay ziyaartaan ruuxii de bal matalan faadilka inkii mafduulka uba yeesho dee maslaxo isaga kuba timi daraaddeed fa subki ilaahay salaada waa lala tukaday salaad suna ana way hayd maalin bay hayde salaada suna ah in jamac lagu tukado banaanideed laakiin maaha in caado laga yeesho raatib laga dhigto lakiin haddii la dhaco dee marar kala duwan bay rasuulka ilaahay kaba dhacday waxaa kaloo inooguba sugan buu leeyahay rasuulkii iyadoo dad tukanaya ay meesha joogaan haddaan laakiin dee aanay taasi shuqlin ahayn weeye aanay tashwiishin ahayn hadal la hadlo iyo dee sheeko la sheekaysta waayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waa fadhi waa tukanayey waa kan ay noo sugnaydna inay sheekaysanayeen laakiin markii dambe rasuulka ilaahay kama baxayna uu hadalkii dee isagu markaa uu soo dhex galayba hadalkoodii bal taasna way nooguma sugan tahayba dee kitaabada xadiiska oo kale iyaba inooguma sugan iyaduna arrin buu sheeku sheegayaa aada muhim o wuxuu leeyahy waxaa ku sugan xadiiska kan kudab u dambaysiinaye albada'atu bilahami falaham macnaa umuuru siay u kala ahamsan yihiin oo loo kala horeysiiyo taa muxuu u yihi cutmaan markii uu gurigiisa soo galay riwaayadana taa inoogaga waa cadda rasuulka ilaahay muu fadhiisan ee markiiba wuxuu yihi waa wixii markii ugu horreeyey u yimi cuntana way jirtay cuntada markii dambaa la cunay ee wuxuu ku yihi halkee doonaysaa gurigaaga inaan kaga tukado salaadiiba kuba bilaabay taas bay ahayd oo iyada ku bilaa markii dambe wixii ka dambeeyey hadalkan iyo cuntadii la cuno iyo waxyaalahaas yimaadeen marka wuxuu uga nadiir dhigayaa rasuulka ilaahay umu buu gurigeedii yimi uu soo siyaartay intuu cuntadii cunay ayuu markii dambe ayuu tukaday halkana salaadii baa horeysay markaa wuxuu kaba dhigayaa mid kastaba kii muhimkaa bay ahayd oo citbaanna wuxuu gurigiisa u yimi inuu salaad tukado uu meel kuma tukado muslimna waxay ugu yeedheen rasuulka ilaahay cunto oo cuntada dee maqsuudkii ahayd iyo wixii markii hore loo yimi ahayd haddaba rasuulka ilaahay baa dee doonay dee duco daraaddeed iyo barake inay unoqoto inuu aqalkii salaadii uu kuba tukado markaa midba wixii loogu yeedhay buu kuba bilaabay o marka albada'atu bilahami falaham waata uu kaba cabirayo baabka yar baa raacin caawa kale casharka waa iska yarana bab الdليل على أن mن رضي باللhi ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسuلا فهuوa مؤمن وإن ارتكب المعاaصي الكبائر bab dliil wuxuu u baabisansan yahay dliilkii ama wuxuu u dliil ahaa calى أنa man شhaksiga radيa raali noqdo biالlahi ilahay raba rabinimo oo isagii ku qanca raali kuba noqda ilahay سubحaanaه وataعالى lam yadلب غayr الlah ilahay buu keligii cibaadada ukhaalis yeelaya waxa weeyaan waa ka tegey de inuu rabbi wuxugu shariig yeelaba وبالإسلام diinan iسlaamnimadana ku raali noqdo diinan diin ahaan oo isagu dee iسlaamka iyo dariiqiisaas ama iسlaamnimo ayuu isagu diin kaba dhigtay wixii kale ee iسlaam ka soo haro o dhan faruhu kaba qaaday وبمحamedi صلى الlaهu عليه وسلم رasuلا rasuulkii ilaahayna waa ku raali noqdo muxuu ugu raali noqday rasuula rasuul ahaan buu ugu raali noqday oo dee isagii ba wixii shareicadiisaasu buu isna kuba sugan yahay isaguu raacaya markaa taas haddaba ruuxa umuuraha laga helaa fahuwa muؤmin waa ruux muؤmina wain irtakaba macaasiya اkaba'ir xataa haddii dunubiye kaba dhacdo kol haddii dee taa lagaba helay waa umuurihii aan kuba soo jirnay oo dee waxa weeyaan muؤmin buu noqonaya xataa dembi kaleba haba yeesho bal xadiidkaan arki doonaa xadaثna mحamed بن yaحya بن abi cmar الmakiy وbشhr بن الحakmi qaala waxay yidhaaheen manaa labada nin ayaa leh mحamed بن yaحya بن abi cmarna horeynuu soo aragnay alcadani isagoo iبn abi cmarna dee kitaabka waa kusoo noqnoqdaaba bشhr بن الحakmna isna mqadimada waa inoogu horeeyey waa nin isagu isagu ثiqa ah oo aad isna u itqaan badnaa labadooda waa isla dabq oo waa nimanka xaafid kaba cabiro dabaqada tobnaad ee ruwaada ama dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa weeye kale dhowr sanood baa geeridoodu ahay udhexaysayba qaala waxay dhaheen xadaثana cabdالcaزiز wahuwa بn mحamedi الdarawardiy waxaa noo waramay cabdالcaزiز wahuwa بn mحamedna sheekhaale oo ku kordhiyey si loo garta cabdالcaزizkani ninku yahay waa nin bal mثala isaguna atbaacu taabiciintii ah oo bal de kolley waa nin iqaase ay ma kala duwanay tawsiiqiyaan xaafid saduq ha kaba cabiro lakin waxaa la yidhaha axaadiistiisa khaasatan cubaydullahi ibn cumar uu ka warinayo o nin sikaaru taabiciin oo de alu cumar ibn اkhadaabna ayaa kolley axaadiis manakira ama idiraab iyo waxyaala dhacaan ama axaadiista cubaydullahi ibn cumar ayuu nin kale walaalayiin oo daciifa axaadiistiisiiyo iyagaa iskagaba darsamay oo markaa kolley janibkaas oo kale markuu cubaydullahi ibn cumar ka warinaya lama xujaysteen can yazid ibn اlhaad yazid ibn cabdillahi ibn usamata ibn اlhaad wey haadkani waa awogiisa labaad buu noqonaya oo yazid ibn cabdillahi ibn usamata ibn اlhaad waana sikaar taabicin waana nin siqaar can moxamed ibn ibrahim moxamed ibn ibrahim ibn xaris baa la yidhaha awogiisa dambe ama xaris saxaabi baabu ahaa oo waxa weya waana nin quraysha weeyaan xadiidka inama alcamaal biniyatna dadkii warinayay waa ninka saddexaadba marka la eega xadiidkaa sanadkiisa ninka kuba jira عن cمر بن سعدna waa سعد بن أبي وقاص waa nin ثقe lakin waa ina سعد بن أبي وقاص yuu kaba wariyay عن العباس بن عبدالمطلب أنه سمعa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi buu mqلay يقول xaalu ku qowlayo ذاqa waa dhadhamiyey dacmaliimaani iimaanka dhedhankiisii waa iimaanka xalaawadiisii iyo macaankiisii ayaa qalbigiisa galay oo uu dhadhamiyey man ruuxii radiya raali noqda bilaahi ilaahay rabban rabbinimo oo dee xag rabbi ahaan ilaahay ugu raali noqda oo macnaa waxa weeye dee lam yadlub gayr اllahi subxaanaه wa tacaala wa bilislaami islaamnimada raalli noqda diinan xag diineed oo diintaasna isaga dee ku qanca ku kaaftooma keyrkeed iyo wixii kale oo dhan ba kaga kaaftooma diintii islaamnimo wabimuxamedin rasuula nebi moxamedna raalli noqdo oo rasuul ahaan ugu raalli noqdo de waa umuurihii iimaanka ruuxa dee ilaahay subxaana watacaala rumeeyey isaga keligii caabudaya diintii islaamnimana isagii dee doortay ee raacay taa kuba sugnaadiyo shar rasuulkii ilaahayna kaa raa rumaysan raacayana ihi ruuxa taas qalbigiisa ay gashay umuurahaas hagaag ugu raali noqday waa inta badan dee rido raditu bishay waqanictu bihi waktafaytu bihi way waan ku qancay ku kaaftoomay waxaad ku raali tahay ruuxaas iimaanka macaankiisii ayaa qalbigiisii galay waa dhadhansaday ruuxaasi adigu ruux mu'mina weeye ruuxa caynkaase kuwa umuuraha lagaba helay cibaarada sheekhu kordhiye wey irtakaba macaasi alkabair kolley xadiidka lagamay socon kuma jirto lakin de wuxuu leeyahay un waa axaadiistii hore inoogu sharxayaayo ruuxa caynkana de haddii uu dembiba kaba dhaco dembigu san de horena usoo maray inoona dambaysa iimaankii uu isagu rumaysnaa ma suurinayo نقصان waa ku keenaya laakiin iimaankii ruuxii meeshii kama wada saarayo dembigii dunuubtii laguma gaaloobayo kol hadduu muwaxid yahayna waa ta aan soo maray kolley jana inay ma-aalkiisa noqon doonto hadduu taa kuba dhinto wey baabu bayaani cali shucab iimaani afdal balca kolley casharka intaasaan ku yeerdayna allah subxaana wa tacaala alam